بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته darsigu caawa wuxuu ku saabsan yahay min dalaa'il الnubuwa waxaynu hore soo tilmaamnay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu qur inoogu tilmaamayo inaan cidna aakhiro la cadaabaynin <clears throat> ilaa iyo in rasuul loo soo diray mooyaane wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuula rusushaasi la-aantoodna inay basharku xujo heli karaan aakhiro waxaynu nidhi markaa dalaa-isha nebigu calayhi الsalaatu wasalaam <clears throat> ee tilmaamaya nebinimada ama risaalada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam tiro badnida iyo wuduuxa ama caddaanta labadaba way leeyihin tiro badnida waa tiro badan yihiin tiro marka la eego <clears throat> culimmadu waxay ku tilmaamaan inay la mid yihiin ka masaa'il الrububiya oo sida qof walba looga rabo inuu rabbigii garan karo subxaanahu wa tacaala in laga rabo qof waliba inuu garan karo rususha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo diray ilaahay naxariistiisana waxaa ka mid ah inuu rususha soo raaciya baynu idhi bayinaat bayinadu waa shay caddaynaya rasuulka risaaladiisa qur'aanka markaa erayga bayina iyo aayaadba waa ku soo arooreen daliilku iyo calaamadu iyo aayaadku iyo bayinaadku isku macnay tilmaamayaan waxaynu soo tilmaamnay ereyga mucjizaadka inuu yahay lafdi ay culamaa'i ilkalaam inta badan isticmaalaan tacriifaat ama taxdiidaatna ay u sameeyaan ah inuu isaga taxaddi ku jiro laakiin bayinadu ama dilaaladu ama dalaaladu kordhigii hoosdhigkaa tidhaahdaba <clears throat> waxa ay sheegaysaa waa caddayn qof waliba uu fahmi karo tiro badan leh waxaanu idhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ama ambiyada ilaahay soo diro nebinimadoodu kuma xadidnoo qudha garashadoodu inay mucjizaad waaweyni dhacaan oo qudha ee wax badan oo sheegi kara inay run sheegayaan baa jira waxaynu markaa soo tilmaamnoo nidhi waa masale aada u ballaadhan walidaalika bay culammadii muslimiinta hore alfaadan way isticmaaleen maalan doctor faaruq xamaada kitaabkiisii masaadir asiira nabowiya waa min axsani maa kutiba fii hada albaab runtii ka mid ah wuxuu soo aroorinayaa saddex iyo labaatan kitaab oo dhammaantood dalaa'ilu nubowa la wada yidhaahdo wuxuu soo aroorinayaa sagaal kitaab oo dhammaantood aclaami nubola wada yidhaahdo kuwo kaloo tiro badan waxaan jeclay inaan intaanan deriska halkaan ka bilaabayo gaadhin inaan muqadamaad u sameeyo ah <clears throat> masaadirta ay leedahay dalaa'il nubuwa waayo aqoontani waa aqoon ballaadhan casriganna u baahan inay xoog u faafto waxaan leenahay masderka koowaad ee adilada nebinimada sheegaysa ama caddaymaha caddaynaya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam risaaladiisa waxa ugu horeeya kitaabka qur-aanka ah kitaabka qur-aanka waxaa ku soo arooray adile xisiya sida dayixii kala dhambalmay israag iyo micraajkii iyo wixii la mid ah iyo adillo macnawiya oo sida qaybka uu ka warramayo masaa'ilka cilmiga uu sheegayo qadiyadda tashriiciga ah, wax tiro badan oo uu ka warramayo idan waa masderka koowaad ee laga qaato baynu odhan karnaa dalaa'il nubuwa waxaynu isna ku tilmaami karnaa masder labaad kutub ulxadiid dhammaantoodba dhan warka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu caddaynayaa inuu nebiyey aya baab ha ku soo arooro dhan kale markaynu eegno kutubteenna waaweyne xadiidkii abwaab gaar ah oo ay kaga warramaan baa jira maala kitaab albukhaariy imaam albukhaari raxmat ullaahi calayh saxiixiisa kitaabka manaaqibka lagu tilmaamo kitaab almanaaqib min saxiixi lbukhaari wuxuu leeyahay baab uu dhowr iyo konton baan filaya xadiid soo aroorinayo oon la yidhaahdo baabu calaamaati nubuwa fi lislaam oo uu kaga warramaya adilada xisiga oo qura <clears throat> saxiixu muslimku maalan kitaab alfadaa'ilkiisa waxaa ku soo arooraya baab uu u bixiyey fadliga nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo wa tasliimi alxajari calayhi qabla nubuwa baab kaluu qoraya uu u bixiyey baab fii mucjizaati اnabiyi sala allahu alayh waali wasalam watawakulihi cala allahi waxa uu soo arooray sunanu termedi fii kitaabi almanaaqib baab buu isna qoraya la yidhaahdo aayaat ihbaati اnubuwa saxiixu ibnu xibbaan fii kitaabi taarikh wuxuu ku qorayaa baabi اlmucjizaat mustadrik alxaakim iyo wixii la mid ah musnadu imaamu axmed waxaan uga jeedaa ummahaati اlkutub aلsunna haddaad u noqoto abwaab u gaara fanniga kan baad ka dhexelaysa kitaabada waaweyn ee iyagu siiradu taarikhdii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ka warrama iyana abwaab ballaadhan oo ku baabkana baa ku wada jira maala albidaaya wanihaaya lebn alkaiir raxmat ullaahi calayh markuu siirada dhammeeyo wuxuu qorayaa kitaab uu u bixiyey kitaab dalaa'il nubuwa ou laba qaybood u qaybinayo dalaa'il macnawi iyo dalaa'il xisiya maala alqaadi ciyaad fi kitaabihi shifa bitacriifi xuquuqi lmustafaa isna abwaab buu ku soo aroorinayaa masaladan ku saabsan maraajicda kale ee baabkan ku tirada badan leh waxaa ka mid ah kutub الshamaa'il wاlkhasaa'is kutubta la yidhaahdo oo iyana tiro badan maala imaam الsuyuuطiy kitaabkiisa weyne alkhasaa'is اlkubra la yidhaahdo mucjizaad iyo khasaa'ista nebiga calayhi الsalaatu wasalaam baabuu u gaariyey markaad timaaddo kutub اlcaqiida kutubta caqaa'idda ka warranta oo iyagu dee ka warramaya nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam risaaladiisii iyo nebinimadiisii iyadana kutub aad u badan baa la qoray kuwa ugu caansan maalan waxaa ka mid ah alqaadi cabdiljabbaar oo muctasili qaadi ahaa yacni imaam alashcari ninkii uu soo koriyeeya qaadigaasi inkasta uu muctasili yahay laakiin ictisaalku fii baabi sifaati rasuulka iyo kuma jiraan ahlu sunnahay kala mid yihiin lidalik kitaab buu laba majalladood oo matbuuc oo weyn oo la yidhaahdo tahbiit dalaa'il nubuwa oo culammadii hore muslimiintu ay aad u wada ammaanayaan maraajicda ugu waaweynee loo noqdo ka mid ah walidaalika baa ibnu kathiir iyo ibnu taymi iyo imaamu dahabi iyo dhammaantood ay ammaanayaan kitaabkiisaasi markay tilmaamayaan mu'alafaadka u arkaa baabkanna oo isagu mu'alafaad gaara iska leh dalaa'il nubuwa sida imaamu raasi kuu qoray abu naciim alisfahaaniy imaam albayhaqi abi cali almadaayini iyo kuwaasina aayaati nebi ayuu u bixiyey kitaabkiisa qaarkood magaca aclaami nubowa bay ku qoreen sida abu daawuud asajastani iyo ibnu qutayb iyo maawardi laftiisa qaarkood amaaraatu nubowa bay qoreen sida jawsjani qaarkoodna mucjizaat nebiy calayhi salaatu wasalaam ka cabdilxaq ilishbili iyo wixii la mid ah waxaan masaladan u tilmaamayaa inaan idiin sheego kutubulislaam dhankaad ka martaba inuu baabkani ku tiro badan yihi inaanu ahayn yani wax rasaa'il yaroo gaara loogu noqonayo ee أyi kitaab min kutub الcaqiida ama kutub اlxadiiث ama kitaabka qur'aan iyo tafasiirtiisa inuu ku badan yahay walidalik waa mawduuc aada u ballaadhan cinwaanka markaad waxaynu bixinay min dalaa'il الnubuwa si isugu rarin cinwaanka intaa leeg wax ka mida baynu tilmaami doonaa waxaanan isku dayi doonaa dhowr habeen haddii rabbi qadaro inaan qaar habeenba wax ka mida tilmaamo dalaaishaa culammadu markay qaybinayaan siyaabo badan bay u qaybiyaan ibnu kahiir isagu dalaa'il macnawiya dalaa'il xisiya buu u qaybiyey maalan eh, munqid asafaar risaaladiisan macruufkae la yidhaha dalaa'il nubuwa isagu lix qaybood buu u qaybinayaa qayb waa nebiga calayhi salaatu wasalaam akhbaartiisii wixii uu ka warramay ee hayb ee intuu noolaa xaqiiqoobay ama geeridiisa dabadabeed xaqiiqoobay baabka waxay soo hoosgelinayaan waxaanay u tilmaamaan alcijaaz alcilmi dhammaantii waxaan lagu tilmaamo kitaab ilfitan oo dhan culamaa alxadiid baababkan ay kaga warramaan fitanku nebigu sii sheegay calayhi salaatu wasalaam ee dhammaantooda dhacay waa khabarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo caddaynaya waxyi inay ahaayeen waxa kani waxaa ka mid ah abwaabta lagaga warramo mucjisaadka xisiga ah oo nebiga iyo xayawaanada wixii dhex maray raashinkii uu tiro badiyey biyihii iyo wixii lamida lagaga warramo dayixii dilaacay dadkii bukee u duceeyey kaakacay iyo oo iyana aad u tiro badan leh waxaa ka mid ah dalaaisha macnawiga ay tilmaamaan ximaayadii alla siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ee aayaadka qur-aan ay tilmaamayaan ee rabbi u tilmaamay inuu isagu dhowrayo ilaalinayo basharka ka dhowrayo iyo ducooyinkiisii la aqbalaya tirada badnayd waxaa ka mid ah abwaabta ay tilmaamaan dee qur-aanka dhan oo isagu ah daliilka ugu weyne nebiga la soo siiyey calayhi salaatu wasalaam hadday tahay caqaa'iddiisa tashriiciisa nadmigiisa macnihiisa dhammaantood dalaa'il linubuwa wada ah waxaynu markaa isku dayi doonnaa waxa ka mida bay dhahan bishaaraadka oo kutubtii hore ee ilaahay soo dejiyey dalaa'ishii ku qoray caawa laakiin inagu waxaynu ka bilaabi doonnaa bayinaadkeennan bayinaadka macnawiga hore waxaynu soo tilmaamnay waxa ka mida sifaadka nebiga calayhi salaatu wasalaam oo loo deliishaday nebinimadiisii waataynu muxaadaradii muxamedun rasuulullah ku tilmaamnay qisadii hiraqal iyo abi sufyaan dhex martay iyo qisadii najaashi iyo jacfar ibn abi aalib dhex martay ah, waxaynu tilmaami doonnaa kow ximaayada ilaalinta ilaahay siiyey rasuulkiisii moxamed ha calayhi الsalaatu wasalaam qur'aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa ambiyo badan oo ay isqabteen dadkii loo soo diray oo ay beeniyeen oo isku dayay in la dilo oo dabeetana ilaahay badbaadiyey nebi nuux nebi huud saalax ibraahim luut qisaska qur ku qoran muuse ciise in badan baynu aragnay waxaan se eegaynaa bal waxa ku soo arooray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay qur-aan buu nebiga ku soo dejiyey uu leeyay yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal fama ballaqta risaalatah wallahu yacsimuka min annaas ilaahay wuxuu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam rasuul allow wixii rabbi kugu soo dejiyey gaadhsii dadka haddaanad sidaa yeelin oo aanad gaadhsiinin risaaladii maad xambaarin ilaahayna wuxuu siiyey garanti ah wallaahu yacsimuka min annaas ilaahay subxaana wa tacaala isagaa kaa dhowrayo kaa ilaalinaya basharka waxay qannaa aayaadkani markay soo degeen sida axaadiista saxiixa ay tilmaamayso aayaadkani markay soo degeen nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu qubadii uu ku jiray madaxa ka soo saaray buu wuxuu ku yidhi yaa ayuha nnaas insarifuu faqad casamaniy allah saxaabadii ilaalinaysay nebiga iska taga buu yidhi ilaahay baa ii ballan qaaday inuu ii ilaalinaye aayaddan waxay culammadu yidhaahdaan laba daliil oo adilada aynu raadcaynayna ka mida baa ku jira daliilka koowaad waa daliilkaa sheegaya in nebi maxamed ilaahay uu warramo u ballan qaaday inuu ilaalinayo waqad kaan waana la ilaaliyo ballankii wuu socday malaa in la balballaadhiyaa aada loo fahmi karaa waxaan leenahay nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo aan xoraas ilaaliso lahayn oo aan qusuur iyo daaro dhaadheeroo adag aan ku jirin bale jamac iyo jamaacaadkaba yimaadoo jooga suuqa soo mara dadka mukhaalata ku sameeya maca dalik wax ilaalinaya aanay la soconin loo ciil qabo intaasoo jeer la ysku dayay in la dilo maala mahdi risqullah dictoorku fi kitaabihi asiira nabawiya soddon muxaawalo buu soo qorayaa oo nebiga la isku dayay in la dilo soddon jeer oo nebiga la isku dayay calayhi salaatu wasalaam in la dilo oo aan marnaba suurto gelin si aad u fahamto nebiga calayhi salaatu wasalaam dowladdiisii waxaa ka sii ballaadhnayd dowladdii uu xukumayay cumar ama cuhmaan a'imadii ka dembaysay iyadoo aan gaalaba meesha ka dhowayn oo dowladda islaamigii ballaadhatay oo futuuxaadkii islaamigii baxeen oo cumar weliba amray inaan la keenkeenin dadkaa sabyiga lasoo qabsado madiine la keenin oo saxaabadii waaweyneydeenu madiine joogto waxaynu garan karnaa in cumar la dilay oo cuثmaan la dilay oo cali la dilay yani iyadoo dowladda islaami xoog badan cahdigii nebigu alayh الsalaatu wasalaam intuu joogay ayaa waxaan leenahay cumar waa la dilay oo cuثmaan waa la dilay oo cali waa la dilay laakiin nebi moxamed ilaahay baa u ballan qaaday inaan cidi dili karin in alle subxaana wa tacaala uu ilaalinayo dabeetana imaam ilmaawardi wuxuu leeyahay mucjizaadka nebiga waxaa ka ah in ilaahay cadowgiisa ka ilaaliyey buu yidhi iyagoo cadowgu ah aljami alghafiir waalcadad alkaiir dad aada u tiro iyagoo ah cadho halkii u dembaysay jooga raadintii ugu dembaysay raadcaynaya uu dhex joogo mukhaalitun mukaahir uu yahay oo ku dhex walaaqaya la joogo oo indhahana ay ku gubayaan buu yidhi gacmuhuna ay ka laaban yihiin waayo ilaahay baa wuxuu u ballan qaaday wallahu yacsimuka min annaas deliilka labaad ee aayaddan ku jiraa waxa weeyaan bay culammadu leeyihiin hadduu daci ahaan lahaa hadduu qof sheeganaya nebinimada aan run sheegayn uu ahaan lahaa qofna bay yidhaahdaan naftiisa ma khiyaameeyo masalada tan maalan mustashriq la yidhaahdo barthelmi saint heller waa mustashriq almaniya ayaan rajaynaya waa nimankan reer galbeedka ee diinta islaamka baadha ee wax ka bartay ayaa wuxuu leeyahay wallaahu yacsimuka min annaas markay soo degtay buu yidhi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ciidankii ilaalinaya wuxuu yidhi waxbahay ilaalinayna iska taga waalmar'u laa yakdibu calaa nafsihi falow kaana lihada alqur'aani masdarun hayra aلsamaa laabqaa muxamadan calaa xaraasatihi buu yidhi qofku buu yidhi naftiisa uma been sheego dadka kalea dee beenta lagu hawaysiiya laakiin adigu dee lafahaaga isu sheegi maysid haddii aanu run ahayn buu leeya qur-aankani cirka aanu ka imanin nebi moxamed intuu soo baxo iyadoo cadow oo dhammi raadacaynaya askarta isaga ilaalinaysa iska kala taga ma yidhaahdeen buu leeyahy ee waxa ay sheegaysaa buu ninkan gaalkii tilmaamayaa maadaama uu yidhi iska kala taga cidna iyo ilaalinayn qofna naftiisa been uma sheega eh kalsoonidina waxay ka timi buu leeyahy inuu rumaysan yahay qur-aanka kani inuu yahay mid ilaahay xaggiisa ka yimid taasaa sababtay buu leeyahay inuu nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam idan fi hadihi اlaaaya laba daliil baa ku sugan bay leeyihin daliil waa qofna inaanu naftiisa been u sheegayna xuraastan uu kala diray inay sheegayso min allahi inuu ayaadan ka timi daliilla waa in ilaahay ilaaliyo aayaddu wixii ay sheegaysay uu dhaboobay oo iyadoo gaaloo dhammi isku dayday soddon muxaawale in ku dhodhow inay dilaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo aan askar wadan oo waxba cidi ilaalinaynin oo aan meel ku qarsoonayn oo dhuumanaynin oo shan salaadood dad tukinaya oo suuqa jooga oo guryihiisu daah yari albaab u yahay oo cid wax ka celinayso kale aanay jirin in ilaahay dhowray subxaana wa tacaala haddaynu markaa bal soddonkan masale ee la tilmaamaya wax ka mida tilmaamno alimaam ibnu kahiir raxmat ullaahi calayhi fii tafsiirihi wuxuu ku tilmaamayaa cismada ilaahay uu nebiga siiyey ilaalinta dhowrista alla dhowray waxaa ka mida buu yidhi quraysh iyo madaxya waaweynteedii in ilaahay subxaana wa tacaala ka ilaaliyey ilaahay subxaana wa tacaala qur wuxuu ku leeyahy fasdac bima tu'mar wa can اlmushrikiin ina kafaynaaka almustahzi'in baa ilahay nebi maxamedow wixii lagu faray kor ugu dhawaaq baa ilaahay yidhi mushrikiintana iskaga jeeso anaa kaaga filan baa ilaahay leeyahay kuwa kugu jeesjeesaya anaa kugu filan baa rabbi yidhi subxaanaه wa tacaala bacd almasaa'il aan tilmaamno maalan abu jahl sida xadiiska saxiixaynka ku soo aroray uu tilmaamayo ayaa qurayshay hal yacfar muxamadu wajha bayna adhurikum nebi moxamed ma dhexdiinnuu madaxa ciidda dhigdhiga yacni sujuudaabuu u jeedaa haddaan arka buu leeyahy isagoo sujuudaya raqabadda meelaan ahayn iskaga taagi maayo wallaata waalcuza lain ra'aytahu yafcalu dalik laata'anna calaa raqabatih aw laacfiranna wajhahu fi اturaab madaxaan kaga joogsanayaa buu yidhi haddaan arko isagoo sidaa yeelaya abujahal wuu soo baxay dabeetna wuxuu u yimi nebi maxamedoo oo tukanaya oo wejigii dhulka ku haya waana kii hanjabayey wuu ku soo dhaqaaqay markaa in yar markuu u jiro ayaa waxaa la arkay abujahal oo gacmaha wax iskaga celinaya oo dib u guranaya waar maxaa dhacay baa lagu yidhi wuxuu yidhi aniga iyo isaga waxaa noo dhexeeya god dab uu ka holcayo iyo malaa'ig buu arkay iyo dab naaroo meesha ka shidan nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari warinayo iyo muslimba wuxuu leeyahay low danaa minii lakhtatafathu lmalaa'ikatu cudwan cudwa hadduu ii soo dhowaan lahaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam malaa'igtaa cadcad waslad waslad u qaadan lahayd buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waxaynu naqaanaa markii qur-aanku soo degay suuradda tabbat la yidhaaho tabbat yadaa abilahabin wa tab markay soo degtay oo ilaahay subxaanaه wa tacaala kaga warramaya abilahab iyo xaaskiisiiba ayay gabadhii markay maqashay umu jamiil la odhan jiray ayaa waxay soo qaadatay dhagax iyadoo dhaaranaysoo leh kaa waxaan ahayn inaanan moxamed la dhicin calayhi الsalaaةu wasalaam oo walba tix isku duwatayna akhriyaysa mudamaman abaynaa wa diinahu qalaynaa wa amrahu casaynaa weedhacaynkaasina akhrinaysa way soo raadcaysatay iyadoo dhagax sidata dabeetana nebiga alayhi salaatu wasalaam oo abubakar la fadhiya bay ku soo baxday abibakar baa wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiya waxaan ka cabsanayaa islaantii mashkilad ahayd waa soo socotaa iyadoo dhagxa inay ku aragto waa islaan dagaal u socotaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam inahaa lan taraanii dee arki maysa iska dah qur'aan buu akhriyey waidaa qara'ta alqur'aana jacalnaa baynaka wa bayna aladiina laa yuuminuuna bialaakhirati xijaaba mastuura way u timi nebiga may arage markaa abibakar bay hadal bilowday nebiguna wuu dhinac fadhiyaa abibakar baa waxay leedahay mee saaxiibkaa waxay soo gaadhay inuu icaayayey inuu icaayay baa soo gaadhay abibakr wuxuu uhi laa warabba hada اlbeyta maa hajaak rabbulbeytka allaan ku dhaartaye kumuu caayin buu yidhi waayo dee nebigu ma caytabin waxna kuma odhanine qur soo degay unbuu akhriyey qur-aana ilaahay yidhi subxaana wa tacaala waa kalaamkii ilaah ee maaha kalaamkii nebi moxamed dabeetana waxay tidhi wallee qurayshi way og inaan ahay inantii sayidka magaalada tan ee haddaan arko dhagaxa waxaan ahayn inaanan la dhaceen bay leedahay nebiguna calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidka albani xasanka uu ku tilmaamaya wuxuu leeyahay laa lam yazal malakun yasturunii canha bijanaaxihi kama zuulin buu nebigu leeyahy calayhi الsalaaةu wasalaam in malag uu garabkiisa igaga qariyo oo ay arki weydo abi bakar unbay aragtay laakiin nebi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam may arag dilalka laysku daya macruufkae taarikhta ku taqaanin waxaa ka mid ah mu'amaradii daaru nadwa ee ilaahay qur-aanka ka soo dejiyey waid yamkuruu bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuk wayamkuruuna wayamkuru allahu wallahu khayru lmaakiriin waxaynu naqaanaa in qurayshi tashatay oo waxaa lagu tashtay uu yahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam in la oo loo qeybiyey rag qabaa'ilka quraysheed ka kala mid ah jilibada quraysheede kala gedisan ka tirsan si xataa dhiiggiisu uu dad badan u raaco oo reer bani haashim cid ay la dagaalamaan loo garan kari waayo axaadiida culammada qaarkood xasan ku tilmaamaya waxay tilmaamaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam iyagoo meesha hor fadhiya inuu soo baxay isagoo qur-aan akhrinaya weliba uu ciid soo qaatay oo uu madaxa kaga wada shubay qiyaas qof la rabo in la dilo oo ciddii rabtay inay disho oo seefahoodii sita ay meesha fadhiyaan oo inta lagu soo baxo kuwii seefaha sitay laftooda ciid lagu shubaya haddana nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam intuu soo maray ayuu ciid dusha kaga shubay xadiidkaasi sheekh alalbaani xasan buu ku tilmaamaya kadib goor dambey baraarugeen warmeeyo dee waxa la yidhi waa kii baxay waxaa loo sheegay inuu tegey raadca la bilaabay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo abi bakar waxaynu naqaanaa inay baxeen oo ay god galeen quraysh raadcadeediina sidii loo soo waday in godka la dul yimi abi bakar inuu markaasi yidhi midkood hadduu gomadiisa eego waa layna arkaya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tilmaamay maa dannuka ya abaa bakar binayn allahu haaliuhuma maxaad u malaynaysaa abibakrow labo ilaahay uu saddex ku yahay xadiidka saxiixiisuu tilmaamaya amase aayadda qur'aana baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala ilaa tansuruuh faqad nasarahu allahu id akhrajahu aladiina kafaruu haaniya tnayni id huma fi lgaar id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana faanzla allahu sakiinatahu calayh waayadahu bijunuudin lam tarowha wajacala kalimata aladiina kafaruu sufla wkalimat اllahi hiy اlculya wallahu casiizu xakiim ilaahay wuxuu tilmaamayaa inuu isagu u hiliyey oo aanay arag isla qisada tan qaybteeda saddexaad quraysh ciidankeedii tobanka nin ka koobnaay ay meesha dhigteen intuu ciidku shubo ka soo baxay raadcadeedii isu tagtay ee raadkiisa soo raacday godkuu ku jiray timi ilaahay baa ka qariyay oo way arki kari weyday kadibna iclaan bay sameeyeen odhanaya ciddii nebi محمد madaxiisa keenta xayan aw mayita geeriya nololba ciddii ku keenta boqol halaadoo geela cascasaynu leeyahay xadiidka saxiixa aynu wada naqaano warkaasi markii uu soo gaadhay nin la odhan jiray suraaqata bnu malik waa kii faraskiisa intuu heensaystay warankiisana qarsaday isagoo qolada kale ka dhuumanayo isla yaangeela cidi kula yeelanin ayuu baxay yacni warka markii la sheegay goobtu fadhiyay ayaa nin yidhi laba qof oo halkaasii socdaan arkay si aan isaga loola raadacaysa buu wuxuu yihi war mua hebel iyo hebel iska daaya maaha qolada aad moodisaane kadibna jaariyaddiisiiba hoosta kaba amro wuxuu yidhi baxo faraskayga iisii saar kooraha iyo waxbo dabadda iisii gee faraskii waa loo qariyo meel waddaa loo sii geeyey wuxuu leeyahy warankaygii intaan soo qaato aan sidhi waranka armaa cadceeddu ku dhacda iyo uu bilbiligtiisa ah ee dadku arkaan waranka intuu qabtou ciidda madaxa u geliyo jiiday si aanu xataa waranku akhiiran faraskiisu ka daba fuulay dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam meel dhexe markuu sii marayo ayuu abubakar yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo uleyna soo gaadh nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu tilmaamay inaan la soo gaadhin isaga saaxiibkii toona dabeetana nebigu wuu habaray faraskuunbaaba dhulku la go'aa qaarkan horunbaaba dhulka la ga'a ama wuu kufaar riwaayaadka qaarkood si sheegay qaarkoodna intanaabaa aasmaysay tilmaamayeen faraskii u fuushanaa unbaa dhulku la go'ayo wuu ka dhacaa dabeetana dib uu heenseeyaa ma hadho boqol geela u muuqda mar labaad buu haddana sidii noqday weli geela cascas bidhaantiisiibaa u muuqdee mashkiladan haysataa uma muuqato waa ka daba fuulay haddana mar saddexaad buu haddana galay markuu arkay inaan waxba samayn karayn buu wuxuu yidhi innii qad calimtu annakuma qad dacawtuma calay waan gartay buu yidhi inay habaarteen ee fadcuwaa liya haddaba ii duceeya waa iskaga kiin tegayaaye markii hore waa habaarkiiniba igu dhaco waa kan dhulku farasku la go'ayee ii duceeya buu yidhi oo faallaahu lakumaa an arudda cankuma aطalaba fadaca allah fanaja waxaan ballan qaadayaa buu leeyey raadcada iga dambaysana inaan celiyo aan cid idinka daba iman nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u duceeyey wuu laabtay isagoo wixii raadca soo socotay oo dhan leh qad kafaytukum maa haahuna xaggan wixii idinka xiga anaa idinkaga filaaday cid idinkama jirta yani xaggaa wixii xiga anaa ku filaaday buu leeyahy falaa yalqaa axadan radda xadiiskii saxiixayn ku yaallay wuxuu sheegayaa qof lamuu kulmin ilaa iyo dib buu u celiyey waanu u oofiyey ballankii uu salaatu wasalaam la galay yacnii xadiidkanoo bukhaari iyo muslimba warinayaan waxa uu tilmaamayaa in nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay xifdiyey oo markuu kaa habaaray bahashu la go-day dabeetana uu soo gaadhi waayey idan xaadiat lhijra saddex jeer ayay axaadiistu tilmaamayaan in mar kasta isku day dilka la isku dayayey oo ilaahay subxaana wa tacaala ka badbaadiyey isku day dil waxaa lagu sameeyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dee dagaaladu galay oo dhan ha u sii weynaado ghaswatu uxud iyo axzaab oo loogu talagalay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam in lagu dilo ama beder intaba ilaahay waa ka badbaadiyo ma suurtogelin tusaale haddaan soo qaadano dagaalkii xunayn waxaa dhacay hawaasan inay meel u galeen doox labadiisa dhinac ayay u galeen muslimiintu markii ay soo galeenna weerarkay ku qaadeen waxaa dhacay markaa muslimiintu inay jabeen dib u yaaceen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo rag yar baa isku soo hadhay sodoneeyo wax lagu qiyaaso iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa isku soo hadhay iyo ciidankii nimankii gaaleed weliba nebigu markaa ma dhuumanin ee wuxuu leeyahay ana bnu cabdilmuطaliba laa kadab ba weliba sii tilmaamaya isagoo sidaa ciidankiisii ka jabeen oo isaga iyo sodoneeya nin soo hadheen oo gaaladii layseeyee dagaalkii lagu jiro ayuu dhawaaqayaa wuxuu nebigu leeyahay aniga waxaan ahay ina cabdilmuطalib beenna sheegi maayo nebi baan ahay weliba ma qarsoomine cabaas ibnu cabdilmuطalib oo adeerkiiyo jahwariyu sawta nin cod weyna buu yidhi dhawaaq ciidankaa cararay u dhawaaq oo ugu yeedh waa ilaya ilaya dhe ee cibaad allah xaggayga usoo jaba dheh yaacine eh baa dhawaaqayoo leh xagga nebi maxamed kaalaya waa meel ciidankii jabay nebi moxamed oo ciidan yar haystaa uu ku soo hadhay gaaladii ciidankan jabay soo dhammey ay joogto aanu dhuumanayn u dhawaaqaya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam bale uu faray ninkii raggaba uu cod weynaa inuu masalada tan kor ugu dhawaaqo maxaa dhacay gaaladii markay ku soo dhowaatay salamata bnulak waa xadiidka warinayo ee imaamu muslim saxiixiisa ku yaala nebigu calayhi salaatu wasalaam sacab ciid u qaaday dabeetana intuu ku saydhaybuu wuxuu yidhi shaahat ilwujuuh ay qabaxad wejiyaa xumaaday intuu yidhi ama xumaadaan ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sacab ciida ku saydhay famaa khalaqa allahu minhum insaana ilaa mala'a caynayhi turaaban bitilka alqabda fawallow mudbiriin fahasamahum allahu caza wajal waqasama rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam hanaa'imahum bayna almuslimiin wuxuu leeyahay salamata bnu lakwac nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu ciiddaa ku saydhay mid ka midi ah ciidankii ma jirin ilaa iyo ciiddaa yar baa ilaahay indhaha ka wadageliya saab ciida qof saydhay dee ciidan dhanoo meel maraya isha ka galo hadduu mid ku dhaco ama laba ku dhaco ciidan dhan indhaha kama rido laakiin waxay tilmaamaysaa in rabbi ilaalinayay subxaana wa tacaala ciidan dhan sacab ciidoo la saydhay inuu isha ka galo oo ay dabeetana sababto inay jabaan kadibna waa dagaalkay muslimiintu haniimada ugu tirada badan la heleen dhowr iyo labaatan kun iyo afartaneeyo kun baa la sheegay oo geel iyo adh iyo isugu jiraan inay soo qabsadeen markaynu tilmaamno wallahu yacsimuka min annaas ilaahi subxaanaه wa tacaala mu'aamaraadka yahuudda isagoo ka warramaya qur-aanka wuxuu leeyahy fain aamanuu bimili ma aamantum bihi faqad ihtadow wain tawallow fainamaa hum fii shiqaaq fasayakfiikahum allahu wahuwa asamiicu alcaliim ilaahay wuxuu yidhi yuhuudi waxa aada rumayseen hadday rumeeyaan way hanuunayaan hadday jeestaanna ogsoonow waa idinka dhambasheen oo diinta ka fogaade ee sharkooda fasayakfiikahum ullah ilaahay baa kaaga filan baa la yuhuud sharkeed kitaab sharkii allah kaaga filan baa la yidhi wahuwa samiicu lcaliim maxay sameeyeen yahuudi waa dad qadriga ama khiyaamooyinka yaqaanay dagaaladooda badrheedhka ahi ma buurayn laakiin waxay isku dayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam bikulli lwasaa'il ay u dili karaan inay u dilaan waxay isku dayeen inay sixir ku dilaan waxay isku dayeen inay sun ku dilaan waxay isku dayeen ikhtiyaal in ikhtiyaal lagu sameeyo saddexdaba way isku dayeen habeenada dhoweyd xadiidkaaynu akhriyayna wuxuu tilmaamayaa ee bukhaari uu soo aroorinayo khaybar dagaalkeedii markii u dhammaaday inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi wixii yuhuud meelahan jooga igu yeedha intay lax sumaysan nebiga siiyeen calayhi salaatu wasalaam neefadhiyo sumaysan war waxbaan idin weydiinayaa run ma ii sheegaysaan buu ku yidhi haabay yidhaahdeen aabbihiin waa kuma buu yidhi qabiilkoodii cidaan ahayn bay sheegteen been baa sheegaysaana reer hebel baa tihiin buu nebigu in ina hebelba hebel baa idin dhalay ee aan wax idin weydiiya run may ii sheegaysaan haddana haabay yidhaahdeen haddaanu been sheegnaba dee waad garan doontaa su-aal kalou weydiiyo yaa naarta gelaya buu ku yidhi waxay ku yidhaahdeen idinkaa gelaya ana in yar baanu anagu gelayna kadibna idinkaa nooga dambaynaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi hooge ilaahay baan ku dhaartay weligayo idinka dambayn mayno markii dambe uu su weydiiyaa war neefkan adhiga sun ma ku darteen haabay yidhaahdeen maxaa idinku xambaaray buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay yidhahdeen waxaanu rabnay haddaad been sheegaysana in ilaahay ku dilo oad ku dhimato suntaa haddaad nebi tahayna dee ku dhibi mayso ilaahay baa kaa ilaalinaya xadiidka bukhaari waa kaa imaamu muslimna gabadh buu isagu ka soo aroorinayaa imra'a yahuudiya xadiidkii anas islaan yahuudiyadaa nebiga u keentay neef adhiyo sumaysan dabeetana fa akala minha waxbuu ka cunee fa biha ila nabiyi sala allahu alayh waali wasalam fasa'alaha can dalika faqaalat aradtu liaqtulak na maxaad ka rabtee ii sumaynaysay buu yidhi waxay tidhi waxaan rabay inaan ku dilo nebigu wuxuu yidhi ilaahaygu kaa sallidi maayo saxaabadii waxay dhaheen ma dillaa islaanta tan isku dayday waa islaantii ibnu abilxuqayq ninkii ay muslimiintu hore u dileen oo odayada yuhuudeed ka mida ah waa xaaskiisii dabeetana isku daydayeen inay nebiga disho sumayso suntiina ilaahay baa ka markii la soo qabtay la maxaad sunta bahalka ugu dartayna waxay way badheedho waxay tidhi waxaan rabay inaan ku dilo inaan ku dilaan rabay nebiguna wuxuu ku yidhi ilaahay iguma kaa sallidayo ima dili karaysid ilaahay baa i ballan qaaday inuu idhowro marka alla iguma kaa sallidaya ku yidhi dabeetana saxaabadii waxay idhaheen ma dillaa haddaba alaa naqtulaha qaala laa buu yidhi waxba qoftan dumara ha dilin ayga sii daayay salaatu wasalaam waxaynu naqaanaa inay isku dayeen inay sixir xataa ku dilaan sixir bay u sameeyeen ilaa iyo uu nebigu ismoodsiiyey waxyaabaha qaarkood inuu sameeyey isagoo aan samaynin haweenkiisii oo kale inuu tegay isagoo aanu tegin kadibna ilaahay baa subxaanah wa tacaala soo diray qur-aanuu isku daweeyo waa sababtay ku soo degtay bay culammadu yidhaahdaan mucawadateynku qul acuudu birabbi اlfalaq iyo qul acuudu birabbi اnnaas malag baa ilaahay u soo diray uga warramaya in la sixray nin yahuudiyo labid ibnu lacsam uu sixray oo min bani zure qabiilka la yidhaahdo ka mid ah wixii uu ku sixray inuu meel ceela ku guray dabeetana ilaahay baa subxaanaه wa tacaala ka badbaadiyey waxaa la tilmaamaa isku dayo ah inay nebiga dilaan inay isku dayeen miaal maalan culamaa'i siira waxay soo arooriyeen ghaswatu bani nadiir sababteeduba inay ahayd isku day dil oo ay nebiga isku dayeen saddex riwaayadood oo kale nooc bay soo arooriyeen laakiin riwaayadda sanadkeeda saxiixa lagu tilmaamo cabdirasaaq musanafkiisa uu ku soo saaray waxay sheegaysaa inay nebiga ku yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam aan wada hadallo oo bal waxaan waxyiga kugu soo degiya warkar aan ka wada hadalle soddon raggaaga soo kaxaysa annana soddon baanu soo kaxaysanaynaa oo dabeetana aan doodno wada hadallo uu nebigu soddonkii soo kaxaystay oo ay haddana yidhaahdeen malaa soddon nin haddaynu dhexdooda ku qabsanno waa warmuhu gaadhi maayeenoo dili kari mayne waxay haddana yidhaahdeen maye soddon nin iyo soddon mama wada dood karayne saddex uu noqda soddonka laba kale ka soo kaxayso saddex noqo ananaanu saddex noqonno dabeetana intaa saddex nin oy tooriye soo dhiibeen bay soo direen haweeney nin muslima la walaalahayd baa warkan ogaatoo soo dirtoo nebiga u sheegtay calayh salaatu wasalaam dabeetana nebiguu iskaga tegay meeshiiba saddex ninba umuu saarine madiinuu ku noqday kadibna dagaalkii meesha banu nadir lagu qaaday baa dhacay riwaayaddaasi waa riwaayadda sanadkeedu saxiixayay tan laakiin macruufkaee mashhuurkaee dadku yaqaano ee ahayd labadii nin ee la dilay ee khata'a muslimiinta ku dishay inuu diyadooda ka doonayey oo maadaama muslimiinta iyo yuhuudda qolada tani xilfi wadaag bay lahaayeena diyaadka noocana inay wada bixiyaan dabeetna uu yimi si uu diyadii uga qaado kadibna ay isku dayeen guri intay hoos fadhiisiyaan xagga sare inay dhagax kaga soo ridaan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ay dilaan ilahayna uu ka badbaadiyey taasina waa rawaayadda mashhuurka asxaabu siyarku ay inta badan soo aroorayaan ayan kaanat riwaayaad badan baa soo arooray oo tilmaamaya inay yuhuuddu isku day dil sameeyeen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ikhtiyaal mu'aamarad in lagu dilo ilaahay baana ka badbaadiyey idan waxaan leenahay mushrikiintu way isku dayeen inay nebiga dilaan calayhi salaatu wasalaam si badrheedha iyo si qarsoodiya mid walba oo ahlu siyarku riwaayaadka ay soo aroorayaan qarsoodiga waxaa ka mid ah inkastoo culamaailxadiid sanadkeeda ay ka hadlaan tii wahab ibnu cumayr qaswatu beder gadaasheed inay safwaan ibnu umaya oo aabihii meesha lagu dilay oo odayada qurasheed ka oo cadho liita inay safwaan isheleen isagoo meel cidlaa fadhiya u maxaa kugu dhacay oo ugu waxa dhacay oo cumayr ibnu wahab oo nin itixaana ahaan jiray uu yidhi wallaahi carruurtaa yaryare iga dambaysa aanan garanaya cid wax siinaysee anaaba ka soo takhallusi laa nebi moxamed calayh isalaatu wasalaam oo uu ballan qaaday markaa uu yidhi arrinku hadduu intaa un yahay aniga igu dhig waxaad imanka ku safartana waan ku siinayaa carruurtaadu intay nool yihinna waxay cuni lahaayeenee kharashkoodaa la dabarayaa sidaa lagu diray kadibna madiine markuu tegey isagoo safety sito socda inuu nebi moxamed soo dilo marmarsiinyano ka dhigtay inanuu dhalay oo ku jira maxaabiistii beder la qabtay oo le waxaan raadinayaa inankaygii cumar uu arkay ninkanoo nin intixaannimo lagu ogaa uu ka shakiyey markuu arkay dabeetana uu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam say riwaayadkaasi sheegayaan ilaahay rasuulkiisiiyow ninkaasaa soo socda aan ka shakisanahay yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayaddu say sheegaysa iska soo daa kadibna cumayr wahab ibnu cumayr la weydiiyey war maxaa maxaad u socotay uu yidhi wiilaan dhalo caynkaasiya war wiilkaasi ma jiree waxaad u socotay sheeg baa la yidhi may oo haddaa seeftu waa maxay baa la yidhi seef uu sitaa haddaad nin aad furato doonaysad maxaad seefta u sidataa ou yidhi waseefay horeba wax nooga tari weyde ma imikaay waxay taraysaa yacni bederba wax kumaan dhicine ma imikaay waxay taraysaa dabeetana qisadu waxay sheegaysaa inuu u sheegay safwaan iyo isagu faqi ay faqeen culammaai taarikhna waxay dhahan waa sababtu ku islaamayba marka cumayr ibnu wahab waa sababtu ku islaamayba markii looga warramay wixii isaga iyo ninkaasi ay ku faqayeen oo ahaa inuu nebi moxamed ilaah calayh isalaatu idan mushrikiini way isku dayday laakiin ilaahay baa wallahu yacsimuka min annaas yahuudina way isku dayeen oo weliba yahuudi iyagu min baabi almu'amaraat waxay isugu dayeen inay suun wax ku dilaan inay sixir wax ku dilaan iyo inay gaadaanba oo ikhtiyaal ku sameeyaan intaba way isku dayeen laakiin waxaa dhowowday fasayakfikahum ama wallahu yacsimuka min annaas munaafiqiintuna way isku dayeen oo munaafiqiintuna waxaynu naqaanaa axaadiista saxiixiisay sheegayso nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ghaswatu bader dib uga soo noqday ghaswatu tabuuk markuu nebigu ka soo laabmay oo dhexda soo socdo ayuu wuxuu faray ninbuu wuxuu yidhi u yeadh ciidanka waxaad ku tidhaahdaa laag yar baa jirta meel waa doox weyn doox in doora la soo wareegayaa laag yar baa jirta oo dhagax iyo qawga ah qaw yaroo la maro dabeetana wuxuu nebigu ku yidhi calayh salaatu wasalaam ciidanku dooxa ha maraan dooxa ciidanku ha maraan muslimiintu isaga oo neefkiisii la hogaaminayo ayaa markaa qawgii laagti yarayda qawga ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam keligii soo maray koox munaafiqiinah shirtay oo waxay yidhaahdeen waa ka isagu xaggaa u baxayo qowguu maraya ayaan maanta ka tuur warkuba ha dhammaadee qowgaa yaraan maanta ka ridno oo sey uga ridayaan waa neefkuu nebigu fuushan yahay in la didiyo dabeetana ay kala boodo meesha ay ka dhacdo go-aankaasaa la qatay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu saxaabadii iska taga ayay meeshii ku soo baxeen xadiidka xudayfa bnulyamaan oo sheegaya ayaa wuxuu leeyahay madaxay soo duubteen si aan loo garanin dabeetana iyadoo camaar laba saxaabi baa midna neefka hogaaminaya midna xagga dame ka soo riixaya waa laag yaroo neefka lagu qasbayo inuu toos kuga baxo marka qofna hoggaan haya qofna xagga dambu ka soo riixayaa munaafiqiintii intay afka soo duubteen ayaa lagu soo eriyey fardiya awrtiiyo wixii la saaraa ayaa lagu soo eriyey si loo diriyo dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam labadii saxaabi xagga dambe neefka ka soo riixayay buu wuxu iga waabi waabwaabi bal kuwaa soo ordaya celceli kuwii baa la waabwaabiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo xudan ka baxeen meeshii camaar buu ahaa ninkuu nebigu ku yidhi celiy camaar ibnu yaasiir buu nebigu ku yidhi hal carafta alqow war nimankii waxba ma ka garatay buu nebigu ku yidhi calayh isalaatu wasalaam xoolahay fuushan ayaan baan inta badan garanayay buu yidhi iyaga maan garanayno madaxay duubteene laakiin geel iyo neefafkii ay fuushanaayeen ayaan wada garanayaa buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam hal tadri ma araaduu ma ogtahay camaara waxay doonayeen ma garanaysaa camaar ibnu yaasiir wuxuu yidhi allah warasuuluhu aclam nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam araaduu an yanfiruu birasuuli اllahi salى اllahu alayh waalih wasalama fayaطraxuu waxay rabeen inay nebi moxamed la gaar noqdaan oo didiyaan oo dabeetana ay meesha ka tuuraan bay doonayeen camaar baa midi ku yidhi mar dambe ilaahay baan kugu dhaariye asxaab alcaqaba kooxdaasi imisay ahaayeen waxay yidhaahdeen afar iyo toban haddaad adigu ku jirtayna ninkii dhaarinayay buu ku leeyahy adigu ku jirtayna waa xudayfaan rajaynaya inuu xadiiska caynkaa odhanayay haddaad adigu ku jirtana shan iyo toban bay ahaayeen buu yidhi laakiin waxaan kuu sheegayaa buu yidhi laba-iyo toban ka midi ilaahi rasuulkiisaba inay xarban la ahaayeen xarbun lilahi walirasuuli fi اlxayaaةi اdunya wa yowma yaquumu lashaad yani inay gaalo ahaayeen ilahay iyo rasuulkiisa la dagaalamaysaa aakhiriya adduunba yani inay gaalnimadaa ku dhinteen saddexda buu yidhi nebigaa uu cudurdaaray oo iyagu markii dambey nebiga u yimaadeena waxay yidhahdeen yeedhii ninku yeedhay ee la yidhi dooxa mara maanan maqlin bay yidhahdeen inagu warkaaba maanan ogeyne dar ilaahay umaanu meesha usoo kornay bay yidhahdeen oo isaga soo marray marka saddexdaana nebi moxamed cudurdaarkooda wuu aqbalay labiyo tobanka kalena waxay ahaayeen kuwo ilaah iyo rasuulba dagaal kula jira dee ilaahayna qur-aan buu ka soo dejiyey masalada tan waa ka ilaahay leh yaa ayuha الnabiyu jaahid اlkufaara wاlmunaafiqiina wاglud calayhim wma'waahum jahannamu wabi'sa اlmasiir yaxlifuuna biاllahi ma qaluu walaqad qaluu kalimaة اlkufri wakafaruu bacda islaamihim wahamuu bima lam yanaaluu wahamuu waxay ku fakereen baa ilaahay yidhi bima lam yanaaluu waxaanay gaadhaynin oo waa maxay waa dilka nebi moxamed calayh الsalaatu wasalaam wahamuu bima lam yanaaluu wma naqamuu ila an agnaahum allahu warasuuluhu min fadlih fain yatuubuu yaku khayra lahum wain yatawallow yucadibhum allahu cadaaba alima fi اdunya wاlآkhirة wma lahm fi اlardi min waliyi walaa nasiir fi suurati tawba ayaa ilaahay subxaanah wa tacaala kuwaana warkooda kaga warramaya idan waxaynu leenahay nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam qurayshi waa isku dayday oo uma suurto gelin yahuudina waa isku dayday oo ma suurto gelin munaafiqiinna waa isku dayday oo ma suurto gelin acraabtii reer baadiyuhuna waa isku dayeenoo iyana uma suurto gelin qisada acraabigana in door aynu halkan ka sheegnay xadiidkii bukhaari acraabigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa ka soo noqday dagaal oo meel dooxa ku soo baxay oo geed weyn nebiga looga tego saxaabadii kale ay meelaha kale harsadeen nebigu calayhi salaatu wasalaam geedka hoostiisa ayuu iska jiifsaday seeftiisiina wuxuu sudhay laan ka mid a ah, lamihii geedka kadibna nin acraabiga soo dhex maray oo u yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo raba inuu ka takhalluso seeftii nebiguu la soo degay dabeetana galku ka saaray nebi moxamed buu isla dul taagay calayhi salaatu wasalaam oon waxba haysanin isagoo leh markaa man yamnacnii mink yaa iga kaa celin ama yaa iga kaa dhicin nebiguna calayhi salaatu wasalaam saddex jeer buu wuxuu yidhi allah mar kasta wuxuu ku celinayaa ninka kani man yamnacnii mink yaa iga kaa dhicin nebiguna wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa iga kaa dhicinaya dabeetana seeftii buu galka ku celiyey riwaayaad kaleoo axaadiid kale inay riwaayadu isku mid yihin iyo inay dhacdooyin tiro badan tahay culammada qaar baa u tilmaama waxay sheegaysaa in seeftu ka dhacday dabeetana uu nebigu qaatay calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi isaguna man yamnacnii minka yaa iga kaa dhicin oo uu bariyo uu yidhi noqo ku qaata ka u khayr badan leh oo uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam tashhadu an laa ilaaha ila allah ma qiraysaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka xaq lagu caabudo keligii yahay oo uu yidhi maya taana ma qiranayo laakiin waxaan kuu ballan qaadayaa weliga inaanan kula dagaalamin duul kula dagaalamayna inaanan kuu soo raacin anigu ha shahaadan maayo buu leeyoo islaami maayo diintaada qaadan maayo laakiin ballan kaleaan kuu qaadayaayoo ah inaanan kulana dagaalamin cid kula dagaalamaysana inaanan kuu soo raacin dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa iska sii daayay markaynu eegno axaadiistaas oo dhamme waxa ay tilmaamayaan bulshadii cahdigii nebi maxamed noolayd calayhi salaatu wasalaam bikulli dawaa'ifihaa inay isku dayday inay nebi maxamed disho iyadoo nebi maxamed aanu wadanin wax ciidanoo ilaaliya body guard male iyo askari ilaaliya qasri iyo daar iyo qalcadna kuma jiro masaajidkiisa iyo guryihiisa isku naban oo isku dhajisan guryihiisa albaabkoodu waa daah yar iyo wax yaroo sidaa la yidhaahdo maha wax xidhmo inta qab laga siiyo aan cidikuu soo dhaafaynin habeen iyo maalinba dadkuu dhex jooga salaadaha isagaa tukiya jamac iyo jimco iyo jamaacaba nebi maxamed isagaa tukiya janaase iyo mayd iyo wax walba kala qayb gala magaalada si caadiya u jooga qofkaa caadigaoo caynkaasiya ayaa waxaa isku dayay inay dilaan wixii dad agtiisa ka dhowaa ee ama quraysh ah ama yahuud ah ama munaafiqiin ah ama acraab ah waxaan idiin soo qaaday markaasi baab walba mihaal ama laba ama saddex baan idinka siiyey mushrikiintu inta gooraa isku dayeen inay wax ka dilaan baan tusaale idinka siiyey yahuudiinta goora isku dayaan baan tusaale idinka siiyey munaafiqiintu intay isku dayeen baan tusaale ka siiyey acraabtu intay isku dayeen baan tusaale idinka siiyey idan daliil inuu nebi yahay waxa ugu sugan inuu nebi yahay waxaa caddaynaya qof bini aadam oo ciddii la ahayd oo dhamme ay gacantoodu gaadhi karto oo sheegaya inaan cidina dili karin oo rabbigii ballan qaaday inuu dhowrsanaanayo xaqana dhowrsoomay oo aan cidina dilin taasi waxay daliil cad u tahay inuu nebi moxamed yahay rasuul ilaahay soo diray subxaanahu wa tacaala wa ilaa darsin aakhar ayaynu masaa'ilka kale ku tilmaami doonaa jimcaha dambe ayaan halkaa ka sii waday wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wabarakaatu